asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo tobnaad ee kitaabka ah, wakti gaaban baa ku jira marka maalintaa jumcaha ah oo qof alla qofkii alla waafajiyey oo ducaysa waktiga isaga ah ilaahay waxaa wanaagsana uu weydiistay wuu ka aqbalay habeenka saacaddiisa ha ka dheerayda marka ogaada iminka saacaddiisa ka dheer ka badan oo marka habeen walba iyadu joogtaa tan usbuuci waa hal maalin halkaa maalinna ah waa waqti aada u gaaban ayib labadoodabana fiiriya wuxuu ku qayday mid walba nebigu alayh salaa sla khayran marka qofkii muxuuha ah wax khayr aan ahayn macsiya ilaahay ay ku jirto iyo qadiicatu raxm iyo qofkii ilaahay weydiista waa inaanu ka aqbalayn ayb saacaddaas marka wuxuu leeyahay nebigu alayh salaatu wasalaam isagoo taagan oo tukanaya ayuu ku qayday saacaddaas marka midda ay tahay waktiga ay tahay eriya xadiid soo socota qaar bay sheegi doontaa bab an ah, abi burda an abi musa alashcariy aabihi abu burda magaciisu waa caamir ibn cabdillahi bni qays aabihiisu abu musa alashcari cabdillahi bni qays radi allahu canhuma qaala qaala lii cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa wuxuu i yidhi samicta abaaka abu burda waa la leeyahay aabbaha abu musa alashcari ma ka maqashay yuxadiثu can rasuuli llahi salى اllahu alay slam fi shani saacati اljumca saacadda jumcada ku jirta saacatulijaabaha la yidhaaha rasuulka ilahi isagoo wax kaga sheegaya aabbaha ma ka maqashay qaala wuxuu yidhi abu burda qultu nacam samictuhu yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul aabbahay waxaan ka maqlay isagoo le rasuulka ilaahay baan maqlay oo leh iyo maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa ilaa an tuqda salaa imaamku kolkuu mimbarka ku fadhiisto ilaa salaada laga dhameeyo inta udhexaysa weeye intaas yani ku dhex jirta intaasoo dhan ma wada aha inta khudbada socotay iyo inta kale lagu jiri iyo kulli marka intaas waqti gaabana ku dhex jira weeyaan kolkuu mimbarka imaamka ku fadhiisto ilaa salaada laga baxayo intaasay waqtigaas ku jirtaa xadiidkan kada marka sidaas waqtigeeda ku xadiday axaadiid kale oo xadiidkan kada ka fara badanna inay aakhiru ymin mxua min ywm اjumca ywm اjumca saacadda ugu danbaysa waqtiga ugu danbeeya ee bacd qabla اlغurub bqaliil inay tahay ayaa xadiid kalan sheegay marka xadiidkan kadu marka صaxiixi weeyaan daahirkiisu inkasta oo a'immada qaarkood ay طacaniyeen oo yidhaaheen xadiidkan kadu khaطأ weeyaan ay leeyihiin oo daar qطni iyo kamid yihiin haddana xadidka daahirkiisu صaxiix weeyaan imaamu nawowi marka xadiidkan u soo qabsadaa wuxuu leeyahay xadiidkan kada baa ugu ansaxsana xadiidka ku aroortay marka sawaaba wixii kale khaطأ weeyaan a'imo badanna waxay rajaxaan marka xadiidkaa kale bay ka rajaxaan oo xadiidkaa kale ka fara badan waa bacd alcasr inay tahay marka labada waqtiba in lagu dadaalo weeyaan waqtigaas mxuu ahaay kolku imaamku khudbada uu fadhiisto inta la adimayey iyo inta khudbada lagu jiray iyo inta ilaahay uu baryado iyo marka bacda salaat alcasrina ilaa marka qoraxday ka dhexayso ka dhexayso inuu cibaado iyo mxuha ku shuqlanaado ilahay baryadiisa baabun ma yaqra'u fi salaati اlfajri ywma اljumca can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama kana yaqra'u fi salaati اlfajri ywma اljumca salaada subaxe maalinta jumcadeed wuxuu ku aqri jiray aliflamim tanziil asajda suuraddaasuu aqri jiray wahal ataa cala linsaani xiinu min addahr labadaas suuradood iyo labada ragcadood ku kala aqri jiray lakin daa'im ma ahayna suurada kale inuu aqriyana waa dhici jirtay وأna النabiya slى الlahu عalيه وsلم kana yaqrأu fi salaati الجumعة salaada jumcadana wuxuu ku aqriyi jiray suuraة الجumعة والmunaafiqiin suuraة الجumعة yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlarضi اlmلك الqudus العaزيز الxakiim iyo إida jaءaka الmunaafiquun labadaas suuradood buu ku aqriyi jiray bab fi غusl الجumعة qubayska jumcada la qosto عan abi هurayraةa radي allahu عanهu qaal baynama cmar bn الخaطaabi radي allahu عanhu ykطb kolkuu amiir الmuؤminiin ah radي allahu عanhu qala cثmaan bnu cafan cafan baa soo galay allahu canهuma facarada bihi cumar cumar baa isaga u tarbeebay yani canaan tarbeeba uu isagu u jeediyey wuxuu yidhi ma balu rijaalin yataأh bacda الnidaa maxay xaalkooda u yahay niman dib uga dhacay oo bacd aladaan imanay maxay yihiin riwaayad kalena waxay ahayd tin haadii waqtigan kadu ay waqtiga socotaa muxuu yahay buu ka wadaa qaala markaasu wuxuu yidhi ba wuxu yidhi ya amiira almu'miniin ma zidtu xiina samictu nidaa'a an tawada'tu faaqbaltu ma adinin markaan aadaankii maqlay inantaan isa wayse qaata ahay markuu intan wayse qaadanaya keliya aan daahay buu ka wada waa wayse qaataydaasu markaa cumar haddana weliba ku canaanan doonaa faqaala cumaru markaasu cumar wuxuu yidhi wlwudu'a ayضa waysaqaadna haddana waysaqaadna waad sheegaysa yani qubaysba ma sheegaysid waad daahaday haddana waa wayse baad leedahay alam tasmacuu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul ida jaa axadukum aljumcata falyaqtasil maydaan maqal rasuulka ilah sidaa leh qofkii markuu jumcada yimaad yani markuu imaanayo wey markuu yimaada ka dambow maaha idaa araada an yaatiya aljumcata falyaqtasil qofkiin midkiin markuu jumcada imayo ha qobaysomdaan maqal markaas haddii waysaqaaton baabad marka kan waxaa laga qaatay xadiidkan kada imaamku khudbada dhexdeeda inuu wax mawduuca khudbada waxa aanayn kale ku sheegi karo kolba hadday wax faa'iida ku jirto ay tahay in lala hadli karo imaamka lala hadli karo oo mxuaha wax la su-aali karo siday dhici jirtay nebiga alay sla wa la weydiin jiray qofka muxuu ahay ahlu fadliga ihi inuu canaan mutawaxad qof kaleo caadi aan lagu canaanteen hadduu qof aan cusmaan ahayn uu yahay qof iska qof jahilinayo inuu cumar unu canaanteen baa iska suurowda marka cusmaan oo kale inuu waktigaas yimaado buu ku canaananayaa adigu marka inaad dadka kasoo soo horraysaba adigoo kale ayb weliba qusl jumca inaan waajib ahayn baa laga fahmay kacsoo qubayso maanu dhihin waajib baad ka tagtay maanu dhihin qofka sunada ka taga shay sunnaha ka taga weliba canaan inuu mudanayana waa keenaya shay sunnuhu ka tegay buu cusmaan yuu cumar ku canaananaya ayb jumcana wayse waad sheegaysaa waxaad ka tagtayba qubayski baad ka tagtay adba rasuulka ilah sidadaa la maqli jiray buu waxaa weliba laga qaata quslu yowmi اljumca qofkaan jumcada ka qayb galaynin ama meel aan jumcaba lagu tukanin jooga baadi iyo berere iyo waxaas jooga ama macduur ah jumcada kasoo qayb inaan qusligaa laga rabin waa qofka imaanaya laga rabaa weliba waqtigu qubaysku inuu yahay waqtigu uu soo baxayo waqtigu misla soo aadayo isagoo nadaafadii kolkaas maxaa ku cusub tahay markuu imaanaya buu leeyahy baabu التaطayubi wالsiwaaki ywma اljumca عan abi saciidin الkudriy radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal غuslu ywmi اljumcati عlى kuli muxtalimin wasiwaakun alى kuli muxtalimin alى kuli baaliqin yani qof alla qof qaangaaray oo dhan qof muctanim oo kolkaas yani muxuu ahay janaabooday oo janaabo kama wado qof alla qofkii yani baalig oo dhanbaba waxaa dushiisa oo laga rabaa jumcada e, qubayskeeda waa sunna mu'akada fard maaha iyo wa caday cadayda isagana laga raba wayamasu min aiibi iibna inuu ismariyo xaraf inuu ismariyo maa qadara caleyhi wixii karo wixii uu qaraaca ee eh, eh, tiibana inuu ismariyo barafun iyo cadar iyo hadba wuxuu helo inuu ismariyo wuxuu heli karo taasaa qof walba maalinta jumca laga raba saddexda baabu fadli tahjiiri ywma aljumca oo jarmaadada loo soo jarmaado loo horay loo yimaado maalinta jumcada can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida kaana ywmu اljumca maalinta jumca markay dhacdo oo maalinta jumca ay gasho kaana alى abwaabi alى kuli baabi min abwaabi اlmasjidi malaa'ikatun yaktubuuna alأwala faاlأwal albaab kastoo albaabada masjidka ka midaba waxaa taagan malaa'ig baa taagan oo dadka qoraya alawala falawal say usoo kala horeeyaan yarxamuka allah say dadku usoo kala horeeyaan iyay u qorayaan oo weliba way qof walbaba way magac dhabayaan oo abtirinayaan fulan ibnu fulan ibnu fulan saacadaasu yimid waa sajilayaan ayib sidaasaana marka loo kala ajri badan yahay فإda jalasa اlimaamu imaamku markuu mimbarka ku fadhiisto طawow الصxufa warqadihii bay isku laabayaan wa jaaءuu way yimaadaan yastamicuuna الdikra iyagoo khudbaday wacdiga dhegaysanaya yay yimaadaan oo mimbarka hareerihiisay soo fadhiistaan wa mahalu اlmuhajiri ka soo jarmaadaa wuxuu la mid yahay ka mahali اladii yuhdi اlbadana qof muxuaha sadaqaystay hadiyeeye hadyi ka dhigan yani qalay xaramka ku qalay neefgeela uma kaladii yuhdii baqala yani ka ku xigaana wuxuu la yahay qof eh, neef la'ah hadiyeeyey buu la yahay sadaqaysta yani uma kaladii yuhdii kabshan yuhdi kabsha qof mxuaha qalay saddexaadna la yahay uma kaladii yuhdi dajaaja mxuaha digaagad qalay buu ka kalena la yahay uma kaladii yuhdi lbayda marka imaamku kor hadduu soo galana khalaas hajirkii waa la xidhay qofkii marka qofki imaamka ol hadduu soo galo mski soo galo mar ku barto oo malaa'igti warooday isku laabaan oo taabana ay joojiso ajru tahjiir halkaasuu ku dhammaaday laakiin ajru eh, ajru khudba ijtimac alkhudba waljumca buu qofkaasu leeyahy ee kalahaadii loo soo kalahay jumcada loo soo kalahay ajrigeedii oo sidaa u kala darajo ahaa baa wuxuu ku dhammaanayaa markii khudbada imaamka uu yimaado baabu salaati اljumcati xiina tazuulu shamsu waqtiyada yani waa waqtiga duhurku can salamata bni اlakwaci radia allahu canhu qaala kuna nujamicu yani nusali jumca jumcadaan tukan jiray maca rasuuli llahi salى allahu alيyه wasalam ida zaalat الshamsu uma narjicu waan noqon jiray guryaha iyagii baan ku noqon jiray natatabacu lfay-a hargalbeedka anagoo raacraacayna oo guryaha hoostooda soconno hargalbeedka si sida hoos soconna ayaan tegi jiray marka kolku harku inta la tukanayo harku soo baxay khudbada iyo salaadda inta lagu jiro iyo bab fi اtiخaadi minbari rasuuli lahi salى اlahu alay slm alqiyaami alayhi fi salaa mimbarka ilaahay rasuulka ilahay mimbarkiisa samayntii la sameeyey taariikhdeedii yani iyo tukashadii ku kor tukaday nebiga alayh الsalaatu wasalaam an abi xaazim salamة bni dinar radi allahu canhu ana nafran jaaءuu ilى shl bni sacdi radي allahu canhu sahl bni sacdin saacidi baa صaxaabi ah abu xaazim alacraj isagu صaxaabi ma ah ayb niman baa marka waxay u yimaadeen sahl bni sacdi bay u yimaadeen radي allahu canhu qad tamaaraw iyagoo ku murmay fi lmimbari min أyi cuudin huwa geedkuu ka samaysan yahay mimbarkii nebiga alay sala slam geedkeebuu yahay ay ku murmeen faqaala markaasu wuxuu yidhi amaa wallahi inii la acrifu waan garanayaa min ayi cuudin huwa qoriguu ka samaysan yaha waa garanaya waman camilahu qofkii sameeyena waa garanaya najaarkii sameeyena waa garanaya ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam awala yawmin jalasa calayhi maalintii u horraysay rasuulku ilahi ku ka fadhiistay aan arkay qaala faqultu markaasaan waxaan ihi abu xaazim baa leh yaa abalcabbaas abulcabbaas waa sahl ibn sacd baa abulcabbaas kunyadiisu tahay faxadinaa nooga sheekee qaala markaasu wuxuu yidhi arsala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa imra'atin haweenay buu rasuulka ilaahi u farriin diray wa qaala abu xaazimin inii innahu la yowmaidin wuu magac dhabayay maalinta sahli waa magac dhabay heblaayuu yidhi laakiin abu xaazim baa iloobay abu xaazim riwaayo kalena marka waxay tahay inay haweenaydu iyadoo iqtiraaxa lahayd oo rasuulka ilaahi gulaam najaara baan leeyahay ma kuu amraa inuu mimbar aad kolkaa dadka la hadlayso aad u kor fadhiisato ood eh, isku taagta u ku sameeyo markaasuu haayi halkana riwaayadan waxay leedahay rasuulkaa u farrin diray marka waxaa suurooday haweenaydii inta horta hore qiraaxa iyadu lahayd goortii dambe daahday inuu nebigu alayh salatu slam xusuusinayo ayb wuxuu ku yidhi marka nebigu alayh salaatu wasalaam undurii gulaamaki najaar yacmal lii acwaadan ukalimu nnaasa calayha eeg yani amar baa riwaaya kalanta mur muri waxaad fartaa addoonkaaga najaarkaa waxaad fartaa inuu ii sameeyo qoryo aan dadka kolkaan la hadlaayo aan isu taago facamila haadihi halaaثa darajaat darajooyinkan saddex saddex jaranjaro keliyu ahaa markii nebiga alay sla waa gaabnaa saddexda jaranjaradood buu u sameeyey ثuma amara bihi rasuulu llahi salى اlه alay slm rsulka ilahi baa amar ku bixiyey fawudica hada اlmawdic meeshan tada u yaalla baa la dhigay mixraabka dhinaciisa ayb fahuwa fahiya min طarfaaءi اlgaaba meeshaas qaaba la yidhaahaa dhuurteedu ka mid aha dhuurteeda laga sameeyey geedaha dhuurta ah oo meesha qaabaa ka baxa kuwaasaa laga sameeyey walaqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaama calayhi rasuulka ilahi isku dultaagay baan arkay fakabara ku dul xidhay salaaddii ku dul xidhay wakabara annaasu waraa'ahu dadkiina gadaashiisa iyaguna xidheen wa huwa calى lmimbar isagoo mimbarka ku taagan uma rakaca uma rakaca uma rafaca waa toos yani horta waa rukuucay markaasuu rukuucdii ka toos uma rakaca uma rafaca yani wey waa ikhtisaar baa riwaayadooda marka ku jira ogaa waa ka toosay rukuucdii buu ka toosay uma nazla waa degay alqahqara dib ugurad buu u degay xatىa sajada fii asli lmimber ilaa mimberka salkiisii uu ku sujuuday uma caada waa ku noqday markuu ragcaddii labaad u kacay wuu dushiisa ku noqday xataa faraqa min salaatihi min aakhiri salaati ilaa salaadiisii u dhameeyey yuu sida ahaayo markuu sujuudda soo gaarana kasoo soo degayey markuu mxuu ahaye uu kacana isaga isku dultaagayey uma aqbala cala annaasi markau sujuud kusoo jeestay markuu salaaddii dhameeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ayuha annaas yaa ayuha annaas inii inamaa sanactu haada sidaa waxaan u yeelay lita'tamuu bi inaad uga dayataan walitaclamuu salaatii salaadayda aad ogaataan inaad salaadayda barataan oo i wada aragtaan kulli haddaad sufuufta dambena ay arkaan oo sidaan u tukanayo aad fiirsataan yaan sidaa u yeelay buu leh nebiga alayh salatu wasalaam marka tacliim buu ka gelaya nebiga alayh salatu slam camaliyan buu dadka ku barayay baabun ma yuqaalu fi lkhuba can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana dimaadan qadima maka nin dimaad ibnu saclaba la yidhaaho ayaa mama ka yimi oo baadiye ka yimi wa kaana min asdi shunuu'a qoladaas asdi shanuu'a la buuna ahaa khaliijka degta wa kaana yarqii wuxuu ka daweyn jiray dadka ka daweyn jiray min hadihi ariix dabaylaha dabayluhu dadka ka daweyn jiray yani jinki iyo waxaasuu ka daweyn jiray fasamica sufahaa min ahli samica wuxuu maqlay sufahaa'a min ahli makka waman gaabahoo ahlumaka oo yaquuluuna leh ina muxamada majnuun saasuu maqlay ninkii dimaad ibni taclaba ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi low anii ra'aytu hada rajula ninkaa haddii aan arko lacala allaha yashfiihi calaa yaday inuu ilahay gacantayda ku bogsiyaabay suurowdee ninkaa wuu waalan yahay laleeyahay bal maan soo eego aan ilahay ugu dhowaado oo marka aan daweeye qaala falaqiituhu waan la kulmay falaqiyahu waa la kulmay qaala ibn cabaas baa wuxuu yidhi falaqiyahu dimaad baa la kulmay nebiga alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi ya muxamed inii arqii min hadihi الriix dabaylahanan dadka ka daweeyaa wa ina allaha yashfi calىa yadii man shaءa ilaahayna gacantayda wuxuu ku caafiyaa qofkii uu rabo ilahay gacantayda ku caafiyaa fahal laka yani ma rabtaa fahal laka an arqiic yani inaan ku daweeyo ma rabtaa faqaala rasuulu الlahi salى اله alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh man yahdihi illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأna muxamada cabduhu warasuuluh ama bacdu sidaasuu yidhi nebigu alay sla slam khudbadaas khudbaة اlxaajadi xadiidka cabdillahi bni mascuud ee mxu ahay ahlu sunan ay wariyeen iyo imaam axmed ay wariyeenna qaarkeed ah uu nebigu alayh salatu slam maalinta aqriyay intaasuu aqriyay hadalkaasuu ninkaa fajac ku noqon doona qaala ibn cabaas baa wuxuu yidhi faqaala markaasuu dimeed wuxuu yidhi acid calaya kalimaatika haadihi bal igu soo celi erayaadatad aad layd soo celi bal faacaadahuna calayhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam alaaa maraat saddex goor buu kusoo celiyo mar baa kolkuu ku celiyo ninkii macaansanaya uleh bal igu soo celi haddana qaala faqaala markaasuu dimeed wuxuu yidhi laqad samictu waan maqlay qawla alkahana kuhaanta hadalladoodii waan maqlay wsaxara sixirlowyaashana hadalkoodii waan maqlay wa qowla shucaraa gabayaashana hadalkoodii waan maqlay famaa samictu midla kalimaatika haaulaa'i erayadaadan tada oo kale weligay ma maqal erayo qariiba weeyaanoo wax midna aan shabihin walaqad balagna way gaadheen naacuusa albaxri riwaayana waxay tiraa qaamuusa albaxri yani wasat albaxr badda bartankeeday gaadheen meel fog bay gaadheen ereyadaadantadu waa ereyo aad u qiimo badan la weeyaan qaala fa qaala markaasu wuxuu yidhi haat yadaka ubaayicka cala alislaam cala tuul hor buu ka islaamay marka ay cilmiga wanaaggiisay taasu ka mid tahay nooc kastaba ahaadee wixuunba aqoon la yidhaahaayo way fiican tahay qofka isagoo qalbi wanaagsan yahay waxaan suurooday inuu sabab ilaah uga dhigo hidaayisa uga dhigo ninkaasu sixirka iyo dadaweyntaas iyo waxyaalahaas u yaqaanay buu markuu isu muqaaraneeyey muxuu ahaay e, e, hadalkii nabiga alayh sala slam buu arkay farqiga u dhexeeya si saxaaratu fircawn markay mucjizadii muuse iyo sixirkooda isu muqaaraneeyeen ay farqiga u dhexeeya intay garteen ay ugu islaameen ayb qofka muqalidka ah dadka ugu daranaya wuxuun intuu maqmaqlay dad ka maqlay un iska qabsada ma ugu daran mooyaane qofkii xaqiiqo cilmi wax u yaqaanaayo kolkuu arko muxuu ahaay xaqa ambiyada ilahay ay la timid iyo wuxuu isagu aqoon jiray markuu isu muqaaraneeyo farqiga u tafawuq ay eh, muxuu ahay ka sarrayso eh, muxuu ahay waxyiga ilahay uu ka sarreeyo wuxuu isagu yaqaanay waa dareemaa lakiin dadka muqalidiinta isagu waxaasaa la yidhi hiyo inta iska maqlaan qabsada kuwaas ayagu madax adag marka ninkii mujarad uu kelimaadkaan maqlay buu kusoo islaamay uu gartay kelimaadkan kadab inayna sixir iyo waalle iyo kahaane iyo midna aan shicir iyo midna aanay ahayn ee ninkana wuxuu sheeganaya waxyiga inay run tahay qaala fabaayacahu waa mubaayacooda yani waa islaam faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi wa calaa qawmika yani baayicnii calaa qawmika tolkaana igula mubaayacoyn adoo tolkaa naa'ibka ana qaala markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi tolkayna nin mutaac aho wuxuu ahaa laga dambeeyo tolkiis marka wuxuu isagu sameeyo inay kusoo raacayaan uu garanayo islaamka tolkayna marka waa kula mubaayacoonaya buu leeyahy qaala fabacata rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama sariyatan famaruu biqowmihi sariyuu nabigu alayh salatu slam dirayoo markaasay dimaad eh, tolkiisay soo mareen qabiiladoodii soo mareen faqaala qaala saaxibu sariya liljeish ninkii qaa'id sariya ahba jeiskii wuxuu ku yidhi hal asabtum min haa'ulaa'i shay-an nimankaa waxba ma ka qaateen waxaad ka qaadateen miyuu jiraa faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid ah baa wuxuu yidhi asabtu minhum midhara anaa weyse ka qaatay weel lagu weysaystaan ka qaatay faqaala rudduuha celiya u celiya fa ina haa'ulaa'i qowmu dimaad nimanka tolkiisi weeyaan waa kuwii soo islaameen oo islaamkooda isagu uu ka wakiil ahaay u celiyay baabu rafci الsawti biاlkhuطbati wama yaquulu fiiha in khudbada lagu dhawaaqo kor loogu dhawaaqo xamaas loo khudbeeyo can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam idaa khaطb rasuulka ilaahi wuxuu a kolku khudbeeyo ixmarat caynaahu indhihiisu waa casaan jireen wacalaa sawtuhu codkiisa kor buu u bixi jiray washtada qadabuhu aad buu u cadhoon jiray xataa kaannahu mundiru jeyshin sidii isaga oo ah min col ka digaaya oo colbaa idin hayaa warka baxay leh sidiisoo kale buu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu yeeli jiray oo u dhawaaqi jiray oo u xamaasoon jiray yaquulu oo le sabbaxakum wamasaakum waa idinku waabaristay oo waa idinku galabays galabtu idin hayaa colki idin weeraraya ama idinku waabarisanayaa leh oo kale sidaas qofka ninkaa haddii sidaa uga digaya tolka u digaya uu yeelo oo kale saasuu yeeli jiray nebigu alayh salaatu wasalaam wayaquulu wuxuuna dhihi jiray khudbadiisa ku dari jiray bucistu ana wasaaca ka haatayni ani iyo qiyaamihii sidaa anagoo isku abaanala soo diray wayaqrinu biisbacayhi sabaabati walwustaa wuxuu isku qaban jiray markuu haatayni uu leeyahayna labadaa farood isku qaban jiray yani labadaa farood sida wax yar u kala horreeyaan u kala dheer yihiin yan wax yar uga soo horreeyey ويquل wuxuu odhan jiray أma baعdu faإna khayra الxadiiثi kitaaب الlah sheeko waxaa ugu fiican kitaabka ilaahay وkhayra اlhadyi hadyu muحamadi slى الlahu عalayhi waslm hadyina yani caado iyo dhaqanna waxa ugu fiican dhaqankii muxamed alayh الsalaaةu wasalaam wa shara اlumuuri muxdathaatuha arrimahana waxa ugu xunxun waxyaalaheeda cuscusub ee ka dambeeya bacda nebiga alayh الsalatu wasalaam dadka ay la yimaadaan ayaa ugu xunxun wixii nebiga lagu raacaba had iyo goor ugu fiican wa kullu bidcatin dalaala bidco oo dhanina lumitaan weeyaan wax bidca xasana la ma jiro bidca wax alla wixii jadiid ee sharciga aan wax diin ku saabsan oo sharcigana aan kulahayn daliil kulahayn oo dhan baa bidca la yidhaha marka waxaaso dhan kulligooda dalaal weeyaan wax bidca xasana la yidhaha sharci ma jirto uma yaquulu markaas wuxuu odhan jiray ana wlaa bikulli mu'minin min nafsih qof kastoo mu'minaba naftiisa anaa kaga olid anaa kaga xaq naftiisa man taraka maalan qofkii xoole ka tagaa intuu dhinto xoole ka tagaa faliahlihi qaraabadiisii baa le iyagu ha dhaxleen waxba ka qaadan maayo waman taraka daynan qofkii dayn ka taga aw dayaacan ama beelaha ka taga ciyaal iyo wax sidaas ka taga fa ilaya wa calaya waa xaggayga iyo dushayda weeyaan yani anay dusha iga saaranya anigaa dhaqaalaynayo qofkii ka taga marka owlanimadiisa nebiga alayh salatu slam qof walba mumina naftiisa kuga owlaysan yahay sidaasuu marka isagu waa mas-uuliya isagu uu qaaday mooyaane faaida uu ka faa'idaystay maa baabun alijaazu fi lkhudba gaabin khudbada la gaabiyo can abi waa'ilin radia allahu canhu qaal khaطabanaa camaaru radia allahu canhu camaar ibnu yaasir radia allahu canhuma ayaa noo khudbeeyey faawjaza wa ablaq waa gaabiyo waa waana beliiqay khudba beliiqa aho gaaban buu ka dhigay camaar ibnu yaasir madiinaة اkufa ayuu cumar uga dhigay mxuu ahaay mar uu uga dhigay xaakim uga dhigay abu muuse ka horog ayb falamaa nazla markuu degay camaar kasoo degay mimbarkii kasoo degay an qulnaa waxaa nidhi yaa abalyaqlan waa kunyatu camaar ibni yaasir radi allahu canhuma laqad ablagta waawjazta waad ku xaal dheeraad khudba baliqaad ka dhigtay laakiin waad gaabisay falow falow kunta tanafasta haddii aad waxoogaa kun muxuu ahaye yani tawasacta fiiha haddaad waxoogaa dheerayn lahayd yaa fiicnan lahayd baan khudbadiiyo u bogeenoo jeclaystaano markaasay jeclaysteeno waxoogaa dheereeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul ina tuula salaati الrajuli wa qisara khudbatihi qofka salaadiisa dherarkeeda iyo khudbadiisa gaabnideedu ma'inatun calaamo weeyo min fiqhihi waxgaradnimadiisa qofka hadduu salaadana dheereeyo khudbadana gaabiyo waxay daliil u tahay inuu qofkaasu qof mutafaqih fidiin u yahay ayb khudabadeenna ah, ka yihiin aad aad bay khudbada u dheereeyaan salaadana waa gaabiyaan in baa laga yaabaa inuu saacaddan khudbaynayo laba eh, mxaa laba daqiiqadoodna salaaddii ku tukado waa cagsi marka faailu salaata waqsiru khudba salaadana dheereeya khudbadana gaabiya wa ina min albayaani sixraa fasaaxadana waxaa ka mida ah, sixir baa ka mid a ah. yani nebigaa yidhi alayh isalaatu wasalaam sixir baa ka mid ah, yani sida sixirka oo kale kuwa xunta afeeriya sida <clears throat> sixirku uu dadka qalbigiisa iyo u rogo sidaas oo kale qof dadka maankiisa wax u rogaba fasaaxada ka mid oo dadka bedela baabu ma yajuuzu xadfuhu min alkhudba ma laa yajuuzu xadfuhu min alkhudba khudbada wix in laga taga ayna banaanayn in lagula yimaado ay laga maarmaan tahay can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu ana rajula khaطba cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin baa rasuulka ilah agtiisa ku khudbeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi man yuطic illaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihimaa faqad gawaa man yacsihimaadaasuu nebigu alayh الsalatu wasalaam ku qoonsan doonaa qofkii ilaah iyo rasuulkiisa adeecaayo waa hanuunay qofkii labadooda caasiyaana waa waa lumay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi bi'sa alkhaiibu anta khaiib xun baa tahay qul waman yacsi llaha warasuulahu man yacsihima hadhihina man yacsi llaha warasuulahu qaala ibnu numayr cabdullahi ibnu numayr xadiidka warinaya wuxuu yidhi faqad hawaa riwaayadii ah, waman yacsi llaha warasuulahu faqad hawaa sidaa dheh yani ruwaadda kale intaas mayna ku darin marka kada dambeeya qul waman yacsi llaha warasuulahu marka taas lafdigaas oo kale marka waa in la iska ilaaliyo qofku markuu khudbaynayo iyo inuu yidhaaho man yuطic illaha warasuulahu waman yacsihima inuu sidaa yidhaaho ayb waa inuu isku ledhin ee marka laba magac uu ka kala dhigo baabu qira'ati اlqur'ani عlى الminbr fi الخطبة عn أmi hashim عn أmi هisham binti xاariثة bn النعman radي الlه عanهma qaalat laqad kana تnuuruna وتnuuru rasuuli الlahi slى الlه عalيh وsلم waaxida tinaarada yada iyo tinaarada nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام isku mid bay ahayd deris baan ahaynoo isku meel baan ku wada duban jiray ayb sanatayni aw sanatan وbacda sana laba sanadood baan sidaa ahayn ama hal sane iyo badh wma أخadtu qaf wlqur'aani اlmajiid ila can lisaani rasuuli llahi sala allahu alay slam suuradda qaaf wlqur'aani almajiid ah rasuulka ilahay carabkiisa mooya qof kale kama qaada rasuulka ilahi baa ka maqan yaqra'uhaa kula jumcatin cala alminbari idaa khaطba annaas maalin kastoo jumco aba markuu khudbaynayo suuraddaa ku aqri jiray khudbada ku aqri jiray suuraddaasoo kaamil ah ayuu aqri jiray marka suuradda dhaadheer in lagu aqriyo suurad kaamil iyo khudbada dhexda lagu aqriyo waa jaa-is weeyo weliba sunno weeyaan cumar bn khaaab weliba wuxuuba yeeli jiray suura mxuu ahaa sura suurat nal suurat naxl ataa amr llahi falaa tastacjilu suuradaasu ku akri jiray khudbada ku akri jiray mukaamil ah ibnu cabaasna mar uu mxu eh, ahay xaakim lbasra uu ahaa suurat lbaqara buu intuu mimbar eh, basra ku akriyay buu weliba fasiray baabu ishaarati bilisbac fi lkhudba khudbada dhexdeeda in farta lagu ishaaray kolkii la ducaynayay iyo can xusaynin xusayn ibni cabdiraxmaan asulami can xusayn ibni cabdiraxmaan can cumaarata bni ru'aybata radia allahu canhu qaal ra'aa bishra bna marwana cala lmimbar cumaarata bna ru'ayba ayaa wuxuu arkay bishr bna marwan oo amiiru lciraaq ahaa uu mimbarka ku khudbaynayuu arkay raafican yadayhi gacmaha kor u qaadaya oo kolkuu ducaynayey gacmaha koru qaadaya faqaala markaasu wuxuu yidhi qabax allahu haatayni اlyadayn labadan gacmood allah bala ku rido allah xumeeyo laqad ra'aytu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi ban waxaan arkay maa yaziidu isagoon waxba ku daraynin calىa an yaquula inuu yidhaaho biyadihi haakada inuu sidaa yidhahdaan an yafcala biyadiha wa ashaara musabixa bartiisaantada musabixada ku ishaaray marka kolkuu khadiirku markuu ducaynayo inuu fartaas sidaa yidhaaha mooyaane inuu gacmaha sidaa yidhaha ma aha ayib marka qofkii sunnada nebiga khilaafa in la habaaro wuu mutaa qabax allahu haatayna alyadayni buu ku yidhi qaca allahuna waa jirtaa hallaha gooya labada antada baabu tacliimi lilmucallim atacliimi lilcilmi fi lkhudba in khudbada dhexdeeda qofka dadka cilmi lagu baro oo imaamka la weydiiyo wixii mas'ale ahee muxuaha ka shaki gala qofku inuu weydiin karo khudbada dhexda ku weydiin karo oo ugu sheegi karo can abi rifaacata radia allahu canhu qaal intahaynaa ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama wa huwa yakطub rasuulka ilaahay baan u nimid isagoo khudbaynaya wafdi bay ahaayeen meel fog ka yimid oo rasuulka ilaahay oo waxaan soo gaarhnay khudbaynaya qaala faqultu markaasaan waxaan ihi ya rasuula allah rajulu qariibu jaءa yas'alu can diinihi laa yadri ma diinuhu waxaan ahanin qariibaho yimid inuu diintiisa barto oo diintiisa waxay tahay uu ku weydiiyo diintiisa waxay tahay aan garanayn inuu diinta qabsaduu rabaa oo raaco lakin waxba kama yaqaano qaala faaqbala sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi waa igu soo jeedsaday wa taraka khudbatahu khudbadiisii buu joojiyey xata intaha ilaya waa soo dega yani ilaa uu mxuha iga soo gaadhay utiya bikursiyin kursi baa loo keenay xasibtu waxaan u malaynayaa inuu yidhi qawaa'imuhu xadiid xasibtu qawaa'imahu xadiidan waxaan u malaynayaa lugihiisii inay bir ahaayeen kursi baa loo keenay aan lugihiisu inay bir ahaayeen qaala faqacada calayhi rasuulu llahi sala alla alay slam ku fadhiistay rasuulka ilaahi wajacala wuxuu bila yucallimunii inuu ibaro mima callamahu allah wuxuu alla baray wax iga baro salaadii iyo soomkii iyo sida ii sheeg sheego uma ataa khudbatahu khudbadiisii buu yimid yani ku noqday fa atama aakhirahaa aakhirkeeda buu dhamaystiray marka khudbadii intuu joojiyey ayuu cilmi u sharxay nebiga alayh sala slam ninkaas baabun fi ljalsati bayna alkhudbatayn fi ljumca can jaabir bni samurata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlahu alay slam kana yakطbu qaa'ima uma yajlis rasuulka ilaahay isagoo taagan buu khudbayn jiray markaasuu haddana fadhiisan jiray uma yaquumu fayakطbu qaa'ima faman <laughs> naba'aka qofkii kuu warramaa annahu kaana yaktubu jaalisan faqad kadab rasuulka ilaah isagoo fadhiya inuu khudbayn jiray qofkii kuu sheega been buu sheegay markii uu jiranaa ee mowgiisii uu ahaa madowga alayhi salatu salaam mimbarka uu ku kor fadhiistay oo hadal uu jeediyey marka waa jirtaa laakiin khutabtan tada kale ee jumcadii iyo ciideenkii iyo kuyaalkaas mxua nebiga alayh salatu slam taagnibu ku aqri jiray faqad wallahi sallaytu macahu waxaan la tukaday akara min alfay salaa laba kun oo salaadood wax ka badan baan la tukadayoo weligii isagoo muxua fadhi ku khudbaynaya maanan arg baabu takfiifi الsalaati wاlkhudba can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal kuntu usallii maca rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam fakanat salaatuhu qasda wa khudbatuhu qasda qasdan yani muctadila salaadiisii dhexdhexaad ba ahayd wadadiisuna dhexdhexaad ba ahayd middoodna ma dheerayn marka salaadaheennan haddii loo fiiriyo salaadihiisii nebiga alayh sala slam waa dheerayd khudbadaheennan haddii loo fiiriyana khudbadiisii waa gaabnayd laakiin kolkaas saxaabigan oo xadiidkan uu sheegayo kolkii a'immatu bani umaya markii laga fiiriyo bay ahaayeen marka aad bay u dheerayn jireen qira'aday aad u dheerayn jireen baabun ida dakala walimaamu yakطbu ywma aljumcati yarkac hadduu qof masjidka soo galo isagoo imaamku khudbaynayo maalin jumcadeed waa inuu tukadaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal jaءa sulaykun alغaطafaaniy sulayk ibnu sulaka alغaطafaani radia allahu canhu yaa wuxuu soo galay ywma aljumca wa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalama qaacidun cala almimbar rasuulka ilahayna mimbarka uu ku kor fadhiyo faqacada sulayku sulayk baa iska fadhiistay qabla an yusalli intaanu tukanin kolkuu soo galay buu iska fadhiistay faqaala lahu nabiyu sala la alay nabiga wuxuu ku yidhi arakacta rakcatayn laba ragcadood ma tukatay qaala laa markaasuu yidhi maya qaala qum farkachumaa kacoo tuko marka labadaa ragcadood muxuaha haddii uu fadhiisto laakiin faasilku aanu dheerayn inuu tukadaa weeyaanoo kolka uu la yimaado hadduu faasilku dheeraadasa marka ma marka inuu khudbada dhexdeeda imaamku ku hadlo oo qof kale uu la hadlo oo muxuu ahay uu wax amro qof wax amro qof wax ka nahiyo waa inay bannaan tahay ba xadiidkan kada laga qaadanayo weliba ninkaasu markuu ninkii markuu tukaday buu nebiga alayh salaa slam dadkii guubaabiyey oo muxuu ahay u khudbeeyey oo uu amray wuxuu ahay sadaqa in la sadaqaysto u faray oo baabun fi linsaati lilkhudba dhegaysiga khudbada la dhegaysto ee loo aamuso can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal idaa qulta lisaaxibika ansit ywma aljumca haddaad saaxiibkaaga ku tidhaaho war aamus isagoo aad hadlaaya aad tidhaaho aamus maalinta jumca walimaamu yakhtub imaamkuna uu khudbaynayo faqad lagawta lagwi baad la timid lagwiga hadalka maalaayacniga ah maalaayacniga la yidhaaho faa'idada lahayn ayaa la yidhaahaa lagwi la yidhaahaa lagwigaasuna marka ajriga jumcada waa baabi'iya ajriga jumcada waxyaalaha tirtira ayuu ka mid yahay laqowga iyo dadka oo lasoo jiro oo laga taltallaabsaday iyo dadkaoo la celiiriyo oo laba qof oo iskarab fadhida dhexdooda isku miqmiqa iyo waxyaalahaas waxyaalaha jumcada ajrigeeda zuuliya ee la ilaaliyo haboonta ayay ka mid yihiin marka laqowgii wax alla wixii khudbada ka shuqliyo oo dhanuba waa laqw khudbada dhegaysigeeda wax alla wixii ka shuqliyo oo dhanuba ama qira'at lqur'aan ama tasbiix dad baad arkaysaa tusbax haysto oo khudbad yar socota khudba wardihayo oo tusbaxa maxaad arkaysa wax alla wixiiba khudbada qofka ka jeediye oo dhan oo ihtimaamkiisa o dhan inuu khudbada siiyo mooyaane wixii ka jeediye oo dhanuba walow khayr ha ahaado laqwi buu noqonaya marka amr bilmacruuf weeye ansif markaad ku tidhahdo qofkaad hadlaayo khayr baad amartay maca dalika laqwi baa laga dhigay marka waa inaad khudbada dhegaysigooda mooye wax kaloo dhan iska ha iska iska dhaafto baabu fadli man istamaca wa ansata yowma aljumca qofka dhegayste ee weliba aamuse ee udheg raariciya khudbada udheg raariciya ajirkuu leeyahay dhegeysiga khudbada la dhegaystay ee la aamuse ee khudbada aada loogu muxuu ahay loogu dheg raariciyo iyo soo dhawaadka mimbarka loo soo dhawaado imaamka agtiisa lagu tukado haddii imaamka meel uu ka helaayo iyo muxuu ahayey tahjiirkii aynu soo marray horey loogu soo kallaho iyo nadaafadii iyo waxyaala waxyaalaha ajriga jumcada kordhiye ee bay ka mid yihiin ayb can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alay slam qaal man اqtasala qofkii qubaysta uma ata ljumca haddana jumcada yimaad fasallaa tukada maa qudira lahu wixii alla u qadaray intuu imaan ka soo baxay iska sii tukada uma ansata dhegaysta dheg raadiciya xataa yafruqa min khudbatihi ilaa imaamka khudbadiisa uu dhammeeyo uma yusalliya macahu uu la tukado qofki intaa yeela غufira lahu ma ma baynahu wa bayna aljumcati اlأkhrى isaga iyo jumcadii hore intii u dhexaysay ayaa loo dambi dhaafaa iyo fadli ثalaaثa ayaam saddex maalmood dheeraadko toban maalmood yani toban maalmood dembigood ayaa lagu dhaafaa qofkii sidaa yeela qofkii qusligii la yimaada iyo nadaafadii kale siwaagii iyo cidihu iska jara iyo muxuu ahaaye cadarkii iyo waxyaalahaas iyo la yimaada ee tahjiirkiina la yimaada horay usoo jarmaada u yimaada ee mimbarka usoo dhowaada ee salaada intuu tukada intuu imaamku ka imaanayo oo qolkuu imaamku soo baxana dhegaysta la tukada intaasuu helayaa dembi dhaafkaas tobankaa maalmood dembigoodaa loo dhaafayaa baabun fii qawlifii qawlihi tacaala waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yaktubu qaa'iman ywma aljumca maalin jumcadeed buu khudbaynayay nebigu alayh الsalaatu wasalaam fajaءat waxaa timid ciirun min ashaam qaafilad tijaara sida badeecad sida badeecad sida ayaa shaam ka timid ayb marka kolkaasna marka way heesayeenoo waxbay waxbay afuufayeenoo muusikay garaacayeenoo siday dadku marka tujaarta iyo u maqlaa inay safar yimid oo badeecad cusub ay timid oo looga iibsada bay rabeen fainfatala annaasu ilayha yani insarafa annaasu ilayha dadkiiba xaggeeda u yaacay xataa lam yabqa ila اثnaa cashara rajulan ilaa laba iyo toban qof mooyaane in rasuulka ilah wax kale kusoo hadhin faأnzla allahu hadihi اlaaya aayaddan ilah soo dejiye canaan ah alatii fi suurati اljumuca waإida ra'w tijaaraةa aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima markay arkaan tijaarad ay arkaan ama ciyaar ay arkaan infaduu ilayha xaggeeda u yaacaan watarakuuka way kaa tagaan qaa'iman adigoo taagan bay kaga tagaan waa canaanan canaan ilahay canaananayo weyaan alaaya akmil alaaya ayb markaas labiyo toban qof baa kusoo hadhay labiyo toban qof baa kusoo hadhaydaasay marka qaar waxay ka qaateen culamaa almuslimiin qaarkood ba waxay ka qaateen khudbadu intay jumcadu intay ku asaxaysa inay labiyo toban ugu yar tahay oo waaqicadana ay marka kasoo qaateen labiyo toban waxay ka yari kuma asaxaysay leeyihiin laakiin taanu daliil ma noqon karayso labiyo tobankaas inay khudbadaa dhegaysteen waa dhacday laakiin hadday ka yar yihiin inay asixi lahayd iyo in kale labiyo toban inay ku asaxday waa sugnaatay ka yar inay ku asaxaysa iyo in kale ma tusinayo xadiidka ma tusinayo sidaa runta ana jumcada in jamaaca lagu tukado unba horta waajib laakiin jamaacadaas wax qadarahoo u go-anu ma jiro wixii un jamaaca lagu magacaabi karo jumcada waa ku asaxaysaa baabu ma yaqra'u fi salaati اljumca can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaal kana rasuulu llahi salى allahu alay slam yaqra'u fi اlciidayni wa fi اljumca sabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lgaashiya jumcada iyo ciidahaba labadaa suuradood buu ku aqriyi jiray xadiidka ibnu cabaasna waa kaynu soo maray inuu ku aqriyi jiray suurat ljumuca iyo suurat lmunaafiqiin marka labaduba waa dhici jirtay kolle kanuu ku aqriyi jiray kolle kanuu ku aqriyi jiray weliba ciideenka qaaf iyo qarab inuu ku aqriyi jirayna iyaduna waa sugnaatay marka nebiga alayh salatu slam si kaliya oo joogto amaanu lahayne waa hadba sibuu ugu aqriyi jiray nebiga alayh salatu salaam qaala وإda اجتamaca العiid والجuمعة hadday ciid iyo juمcadi kulmaan oo maalin juمcadeed maalin ciideed ay noqoto ciid اlaضxى iyo ciid fطr waxay noqotaba fii ywmi yaqra'u bihima fi salaatayni yaqra'u bihima ayضا fi salaatayn labadaas suuradood oo labadaas salaadood buu ku aqriyi jiray jumadana waa t ciiddana horta waa ku aqriyi jiray t jumcadana waa ku aqriyi jiray ciid iyo jumca hadday kulmaan sida tan haddana kan uu kale u sheegayo kolkaas eh, jumcadu waajib ma aha jumcadu waajib ma aha ciidda kale lagu daysta waa la heli karaa haday maalin jumcadeed maalin ciida noqoto in jumcada iyo ciidaba la tukado waa dh waa bannaan tahay in ciidda kale lagu daysta oo jumcada maalintaa la iska dhaafana waa bannaan tahay baabun baabu salaati bacda aljumcati fi lmasjid salaada kolkii jumcada la tukado kadamb salaata jumcada horta eh, male sunno qabliya ah iyadu male sunno qabliya ah ka horaysa male jumcada xadiidkii ibni cumar iyo wixii ah sheegayay sunadii nebiga sheegaya kan kulligii waa kale aynu kusoo marray oo wax jumcada qabliya ka horraysa sheegaya ma lahayn nebiga alayh salatu salaam markay jumcada oo ay gasheen zawaalka uu dhaco intuu soo baxo oo mimbarka toos u aado mimbarka ku fadhiisan jiro markaasaa muxuu ahay mu-adinkuna uu addimi jiray ayb marka iyadu male qabliga ka horaysa male laakiin bacdiyay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam idaa sallaytum bacda aljumcati fasalluu arbaca jumcada dabadeed haddaad tukataan afar ragcadood tukada guud marka wa fii riwaayatin qaala suhayl suhayl ibn abi saalix wuxuu yidhi fain fain cajila bika shay-un hadduu wax ku dedejiyo wax kuu degdego fasalli ragcatayni fi lmasjid ragcatayn idaa rajacta laba ragcadoodna masjidka ku tuko laba ragcadoodna markaad gurigaaga ku noqoto tuko ayb ibn cumar radiallahu canhu marka wuxuu yeeli jiray kolkuu musaafir yahay musaafir haddii uu yahay kolkuu soo xajiyiyo kale maalan jumcada markii la tukado afar ragcadood ku tukan jiray hadduuse muqiim yahay kolkii jumcada la tukado intuu gurigiisa ku noqdo uu laba ragcadood gurigiisa ku tukan jiray markaasuu odhan jiray saasuu nabiga alay salatu yeeli jiray baabu الصلاaةi bعda الجuمعaةi في الbyt عن cabd للhi بن cمر رضي الله عنهma أنه kana إida صلى الجuمعaةa انصرفa fasajada سaجدتين yani laba ragcadood buu tukan jiray kolkuu salaada jumcada ka baxo fii beyti buu ku tukan jiray ثuma qaala markaasu wuxuu odhan jiray kana rasuulu الlahi salى الlaه عalay slm yasnacu dalik rasuulku ilahi sidaasuu yeeli jiray laba ragcadood buu kolkuu gurigiisa ku noqday ku tukan jiray hadduuna musaafir ahayn weeye hadduu musaafir yahay afar buu masjid ku tukan jiray baab laa yusalii bacda aljumcati xataa yatakalama aw yakhruj salaada jumca markii laga baxo salaada jumca keliyaba ma aha salaad kastaba markii sunnihii laga baxo ilaa meeshii uu ka dhaqaaqo qofku ama uu hadlo inuu meeshii uu ku tukanayay se dadka qaarkood ay yeelaan siduu kolku uu ka baxin uun haddana u kaco laba ragcadood u qalad weeyaan ilaa meeshii uu ka durko ama muxuuha uu hadlo waa inaanu meeshii ku tukanin si ayna ugu ekaanin salaadii salaadii ka tahay tantada u ekaanine qofkii jaahil ayaa u arkaa una u salaadii duurka inay hebel waxaan arkay lix ragcaadoo tukanayay iyo u noqonin waa inuu meesha ama ka tago ama hadal ku kala fasliyo oo dadku ay gartaan inuu salaadii ka baxo an can cumar ibni caطa ana naafica bna jubayrin naafic bni jubayr ibni muطcim arsalahu ila saa'ib ibni kti ibni اkhti nimr nimr ibni towlab nin la yidhaha ninuu abti u yahay oo la yidhaaho asaa'ib la yidhaaho asaa'ib ibnu yaziid ayuu u diray yas'aluhu isagoo weydiinaya can shayءin ra'aahu minhu mucaawiya mucaawiyata bn abi sufyaan wuxuu ku arkay salaad salaaduu ku arkay ninkaas saa'ib la yidhaaho baa si intuu u tukaday buu mucaawiya ka nahiyey marka ninkaan la yidhaaho naafic ibnu jubayr ibnu muطcim yaa ninkaa waraysanaya muxuu ahaa wixii amiir muminiin maalinta intaad samaysay uu kaa nahyinaya maxay ahayd uu waraysanaya wax salaada ku saabsan faqaala markaasu wuxuu yidhi saa'ib baa wuxuu yidhi nacam sallaytu min aljumca jumcadii baan waxaan ku tukaday fi lmaqsuura xujradii baan ku tukaday meel xujro ahoo go-an oo lagu waardeeyo ah, mucaawiya ayuu samaystay radia allahu canhu kolkii muxuu eh, cali la dilay isagana la dhaawacay ka yuu iswaardeeyi jiray marka meel xujro oo marka uu ku tukado keligii isaga iyo dad uqaas inay kula tukadaan yuu masjidka ka dhex samaystay marka xujradaasaan kula tukaday buu maalin mucaawiya kula tukaday falamaa sallama alimaamu markuu imaamkii ka baxay baan qumtu istaagay fii maqaami meeshaydii aan ku tukaday fa sallaytu markaasaan muxuha sunnaystay falamaa dakala markuu qasrigii tegey wa arsala ilaya iisoo fariin diray mucaawiya tasarufkiisa wanaagiisa oo dadka hortiisa kuma qabanina kuma fadeexaynina gurigiisu ku noqday u yeedhay uu leeyahay sayb ibnu yaziid u yeedhay waa loogu yeedhay faqaala markaasu wuxuu yidhi laa tacud limaa facalta wixii aad samaysay ha ku noqonin sidii aad maanta yeeshay mar dambe ha ku noqonin idaa sallayta aljumca jumcada markaad tukato falaa tasilhaa ha la xidhiidhinin bisalaatin salaad ha la xidhiidhinin xataa takallama aw takhruj hila aad ka baxdo meeshii aad ku tukatay maqsuuradii aad ku tukatay aad ka baxdo ama meeshii aad ka durugto oo meel kale aad tagto ama aad hadasho salaad kale hala xidhiidhinin ila jumcadii afar tukaday u ekaanin fa ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam amaranaa bidalik rasuulka ilahi baa sidaa faray jumcadana marka ku khaas ma aha farad oo dhan waa sidaa wuxuuna faray anlaa tuusala salaatun bisalaatin waa kan caam fiiri inaan salaad salaada la xidhiidhinin jumcada kale maa xataa natakallama aw naqruj ila aan meesha ka tagno ama aan hadallo inaana salaad salaad la xidhiidhinin marka u feersada iska ilaaliya taas oo kale meeshii aad ku tukatay un adigoo sidii on weli aan hadlin kolkaa asalaamu alaykum salam haddana aad laba ragca isu taag meeshii haddaad hore uga joogsato ama midig uga baxdo ama iyado sax weeye ama aad hadasho baabu التغliidi fi tarki الجumعة عن الحكيم بن مyنا عن الحكم بن مyنا أن عبد الله بن عمر وأbا هريرة رضي الله عنهم xdثاaه أنهma سمعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول على أعواadi minberihi mimberkiisa qoryihiisa dushooda isagoo koley bay maqleen laynتahiyana أqwاam عan wadعiهim الجumuعaaت can wadcihim yani tarkihim niman way iska daynayaan ka tegitaanka ay jumcadaha ka tegayaan bay iska daynayaan yay iska daynayaan aw layaktimana allahu ama ilaah waa qafilaya waa xidhaya calaa quluubihim qalbigoodu ilahay dahaaraya oo khayrka ka xidhaya uma layakununna waxay ahaanayaan min alhaafiliin kuwa haafiliinta ahe cibaadada ilaahay ka daahsan ee aan daakiriinta aan ahayn bay noqonayaan labada mid bay noqonaysaa ama way iska daynayaan ay ka tegayaan ama ilaahay baa qalbigooda khayrka ka qaadaya oo haflad u ridaya oo markaasay muxuu ahay dikriga ilahay ka fog iyo cibaadada ilahay ka fog noqonayaan alciidaani baabu tarki اlأdaani wاliqaamati fi lciidayn labada ciidood inaa adaan iyo iqaamo midna aanay lahayn iyo muxuu ahaaye salaatu jaamica waxba wax dhawaaqoo dhan male عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صلyت مع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم العيiدين labada ciidood baa rasuulka ilaah la tukaday غayra mرaة وalaa mرatayn hal mar waxaan ahayn iyo laba martoona aan ahayn baan la tukaday بغayri أdاni walaa إqاamة adaan iyo iqaamad midna aan lahayn baan la tukaday baabu صلاaة العيidayni qبلa الخطبة عن بن عabاس رضي الله عنهma qاla شhهدت صلاaة الفطر mع النبي صلى الله عليه وسلم وأbي بكر وعمر wa cuثmaana radia allahu canhum intaasoo dhan baa salaada ciidulfitriga la tukaday fakulluhum dhammaantood yusalliha wuxuu tukanayey qabla alkhudbati uma yakhtub intuu salaada horta qabla alkhudba tukado uu khudbayn jiray ayb waa kaynu soo maray mxuu ahaay xadiidkii abu saciid alkhudri inuu marwaan ahaa qofkii ugu horreeye ee khudbada horraysiiyey ciidda ka horraysiiyey laakiin alxamdulilah hadda marka waa go'day caadadaas waa go'day sunnadii baa loo soo noqday qaala fanazla nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa soo degay mxuu ahaay khudbadiibuu dhameeyo ka soo degay kaanii anduru ilayhi waxaad imoodaa inaan arkaayo xiina xiina yujlisu rijaala ragga markuu fadhiisanayay biyadihi gacantiisa ku fadhiisanayay markuu raggii u khudbeeyey yuu haweenkaana rabaa inuu haweenka inaynu maqashiinin ayay la noqotay markaasuu rabaa inuu haweenka intuu u dhowaado uu mxu haweenkana iyagana uu wacdiyo buu rabaa marka dadkiibaa intay u qaatayna khudbadii dhammaato la kala la kala tegaayo ay kaceen markaasuu nebigu fadhiisinaya l fadhiista uma aqbala yashuquhum iyagu isagoo dhex qaadaya ragga suhubtooda soo dhex qaadaya xataa jaءa الnisaءa ilaa haweenkii uga yimid wa macahu bilaalun isagoo bilaal ula socdo bilaal gacantiisa uu cuskan yahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxu yihi wuxuu aqriyay nebigu alayh الsalatu wasalaam ya ayuha الnabiyu ida jaءaka almuؤminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa u aqriyay fatalaa hadihi اlaaya aayaddanteed u aqriyay fii bicati nisa kusoo degtay xataa faraqa minha ilaa uu dhameeyey uma qaala markaasu wuxuu yihi xiina faraqa minha marka aayaddii dhameeyey bu wuxuu yidhi antuna alىa dalik sidaas ma tiheelin yani sidaa ma ku ballan qaadaysaan alىa an laa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yazinina walaa yaqtul sida aayadan ay sheegayso ee haweenka hadday sidaa ay igu ballan qaadaanana kula mubaayacooda lay amray ma yeelaysaanoo ma igu ballan qaadaysaan faqaalat imra'atu waaxidatun hal mid baa waxay tidhi lam yujibhu gayruhaa minhunna mid kale ayna ma ayna u jawaabina mid kale waxay tidhi nacam ya nabiy allah haa waa kugu ballan qaadayna laa yudraa xiinaidin man hiya lama garanaynin midda ayd haweenaydaas qaala markaasuu nebigu alay sl u fatasadaqna wax sadaqaysta fabasata bilaalun thawbahu bilaal baa gu-isii fidiyey oo u horinaya haweenka uma qaala markaasuu bilaal wuxuu yidhi halumma fida fidan lakuna abi wa ummi kaana aabbahayaho iyada allah idinku furtay abu bilaal lahaa haweenka ku lahaa fajacalna waxay bilaabeen yulqiina inay ku ridaan alfatha wاlkhawaatiima fi thawbi bilaal alfatk waa jamcu fatha fatkana waxaa la yidhaha mxuu ahay khaatamka fidada eh faskiisuna iyoun ka mid ya aan lahayn baa la yidhaha xulidoodii bay markaa iska soo furfurayeen waxay xidhnaayeen bay iska soo furayeen gacmahoodii qoortoodii ka furayeen oo ku ridayeen maradii bilaal ku ridayeen baabu ma yaqra'u fi salaati اlciidayn عن عبayd اللh بن عبد الله بن cتبة بن مسعوud يعني أن cمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أbا واqdin الlayثي أbu واqdin الlayثي ninkaa la yidhah bu cmر wuxuu weydiiyey ma kana rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ma kana yqرأu rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطr muxuu rasuulka ilaahay ku aqriyi jiray labadaa ciidood buu weydiiyey cmar marka waa ilaawey isaguba waa la tukan jiray nabig alay sla waa la joogay nin kalu marka weydiinaya faqaala markaasu wuxuu yihi kana yaqra'u fiihima qaaf alqur'aani almajiid wاqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar labadaas ku aqriyi jiray marka labada waa ku aqriyi jiray labadii ibnu cabaas sheegayna waa ku aqriyi jiray labadii kalean soo marrayna waa ku aqriyi jiray mid walba waa dhici jirtay marka baabu tarki salaati qabla alciidi wa bacdahu fi lmusallaa meesha musallaha masjidka laguma tukan jirin nebigu alay sala sl hal maalin oo roob da-ay mooyaane miska kuma tukan jirin ciidaha ee meel bannaan ahoo musallaa la buu ku tukan jiray marka meeshaas salaada ciidda mid ka horaysa iyo mid ka dhamaysa midna ma lahayn kol alle kolkuu yimaadaba nabigu alay sla horuu ka khudbayn jiray marka khudbadii iyo e, horuu ka tukan jiray haddana khudbayn jiray markay dhammaatana waa lasoo kala tegi jiray can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay slam kharaja yowma adxa ow fitrin fasallaa rakcatayni lam yusalli qablaha walaa bacdaha laba ragcadood oo ka hor iyo ka dambo midna aanu waxba tukanin wax ka horreeyo ka dambeeya toona aan lahayn ayuu tukaday nebigu alayhi isalaatu wasalaam xataa uma ata nisaa haweenkii buu tegey wa macahu bilaalu isagoo bilaal la jiro fa amarahuna bisadaqa fa jacalat ilmar'atu haweeneydaa waxay bilowday tulqii inay ku riddo e, qursaha wa tulqii siqaabaha waxyaalaha haweenku ay xidhaan weeyaan qursiga marka waxay dhegaha ku xidhaan weya siqaabkana waxay qoorta ku xidhaan waxyaalaha ay xidhnaayeen bay haweenku markay intay iska furaan ku ridaayeen baabu fi khuruuji الnisaءi ilى اlciidayn can umi caطiyata radia allahu canha qaala amaranaa rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam an nukhrijahuna fi lfitri wاladxى an nukhrijahuna inaan soo bixina buuna amray kuwa la soo bixinayaana waa kuwan dambe ay sheegi doonto inaan soo bixina buuna faray rasuulka ilaahay ee ciidulfitriga iyo ciiduladxaa aan soo bixino alcawaatiqa wاlxuyada wa dawaati اlquduur alcawaatiq waa jamcu caatiq waa gabadha kolkaa qaan gaadhay ee xajabada laga dhigay taasa caatiq la yidhaahaa walxuyad kuwa dhiiga leh wadawaati alkhuduur yani kuwa mukhaba'aadka yani mukhadaraadka kuwaasaa la yidhaahaa kuwaana inaan soo bixino haweenka muxajabaadka iyo gabdhaha yaryara kolkaa la reebay ee khidmadiiyo laga fadhiisiiyey iyo haweenka dhiiga leh kolta fa ama alxuyadu kuwa dhiiga leh fa salaata salaadda iyagoo iska ilaalinayaano oo salaada loo kaco gees bay u fadhiisanayaan lakiin takbiirta iyo khudbada dhegaysigeeda iyo wacdi ka qayb galayaan wayashhadna alkhayra khayrkay ka qayb galayaan wa dacwat lmuslimiin ayb qultu markaasaan waxaai ya rasuula allah mucaiyaa leh ixdaana laa yakunu lahaa laa yakunu lahaa jilbaab mid ayaan waxaan ayna lahayn dirac ayna lahayn say yeelaysaa qaala litulbisha uktuha min jilbaabiha walaasheed ha caariysa yani jibaabke walaasheed qof kale oo muslimadihi ha caariyayso maradeeda ay ay ciidda ku timaado ha caariyayso baabu ma yaqulu ma yaqulu ljawaari fi lciid gabdhuhu waxay ku heesayaan ciidda inay heesanaiyo inay bannaan tahay gabdhaha yaryarkaa can caaishaةa radia allahu canha qaalat dakla rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa guriga soo galay wa cindii jaariyataani tuganiyaani eh, biqinaa'i bucaaf laba gabdhoodoo yaryaroo ayla joogaan oo hee ku heesaya shicirkii bucaaf la tiriyey dagaalkii bucaaf shicirkii la tiriyey bay ku heesayeen fadajaca cala firaashi alfiraashi buu ku seexday wa xawala wajhahu wejigiisana xagga darbi u jeediyay waa kasii jeedsaday fadakala rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulkii abu bakri baa soo galay radia allahu canhu faintaharanii waa canaantay oo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi mizmaaru shayطaani cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam mizmaarkii shayطaan baa rasuulka ilahi agtiisa lagu hayaa faaqbala calayhi rasuulu llahi sala la alay slam rsulka ilahi baa kusoo jeedsado faqaala markaasu wuxuu yidhi dachuma dah dah iska heeseena falamaa afala markuu gamcay yani amaystuhumaa u iljabiyey faharajataa waa baxeen ku nabigu gamcay yaan u iljabiyey aamusiyey markaasay baxeen wa kaana ywma ciidin wa kaana yawmu ciidin maalin ciideed baa waxay ahayd yalcabu suudaanu bidaraq suudaantu kuwa ay ku ciyaarayeen dadka madmadooba suudaan iyo xabashiya intaba la odhanayo bay waxay ku ciyaarayeen bidaraqi gaashaamay ku ciyaarayeen iyo walxiraab iyo warmo warmo iyo gaashaamay ku ciyaarayeen masjidka dhexdiisa dagaalka jilayeen maalin ciideed faima sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waima qaala tashtahiina tandurin tandurin labadaa midkood ahayd ama anigaa weydiiyo waxaan idhi inaan eegaan rabaa ama isagaa yidhi ma waxaad rabtaa waxaad jeceshaa inaad daawato mid rabtaa labada midkoodu yidhi faqultu aan idhi nacam labada midkood ahayd fa aqaamanii waa wuxuu ijoojiyey waraa'ahu gadaashiisu ijoojiyey qolka muxuu ahaay albaabkiisu intuu isagu isoo taagay yuu iyadana gadaashiisa joojiyey khaddii calaa khaddihi dhabankaygu isagoo dhabankiisa uu saaran yahay oo weliba gacantu sidaa ku yidhi oo gacantu wejigeedana ku qarinayay halkaa garabkiisa intay wejiga ka soo riday ee dhabanka dhabanka u saartay halkaa ka daawanaysa wa huwa yaquulu isagoo le duunakum bani arfida nimankii shajacaya uu leeyahay wada ilma arfidaadu arfida marka ayay hore axbashada dhashay iyo baa la yidhaha baa la yidhaha xataa idaa maliltu markii aan daalay qaala wuxuu yidhi xasbuki ma kugu filan yahay qaalad markaasay tihi nacam qaala fadhabii tag markaas waxay odhan jirtay bal qadara idinku gabadh yar oo ciyaar daawanaysa gabadh aad u da'yar walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh